bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mxamd وعlى آlih وصaxbih أجمعيin ama bعd qala الإmam الxaafiظ بن kaثيir raximah اllah taعaalى fي kitaabihi alfusul fي siiraة الrasuul fasl jumlaة man xadra badra dadkii beder xaadiray yani jumladooda iyo cadadkooda iyo fasalkan u guntay markii uu ka soo hadlay qaswatu badrin ama dagaalkii bader wixii fiqhi ku jiray iyo xikamna uu ka soo hadlay ayb waxa uu yidhi min almuslimiina muslimiinta waxaa ka xaadirtay yacni xadara min almuslimiina muslimiinta waxaa ka qayb gashay bader alaaثumiatin wa bidcata cashara rajulan saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin min almuhaajiriina muhaajiriinta sittatun lix iyo sittatun waamaanuuna siddeetan iyo lix rajulan min rajulin baa ka xaadirtay wa min alawsi qolada awsna axadun sittuuna rajulan lixdan iyo kow nin ayaa awsna ka qayb gashay beder wa min alkhasraji reer khasraj miatun wasabcuuna rajulan boqol iyo toddobaatan nin baa ka qayb galeen yacnii saddex boqol iyo dhowr bay dhowr iyo toban bay ahaayeen muhaajiriinta siddeetan iyo dhowr nin muhaajiriintay ahaayeen lixdan iyo kow nin aws ayay ahaayeen boqol iyo toddobaatan ninna waxay ahaayeen khasraj wainamaa qalla rijaalu lws aws raggeedii waxay u yaraadeen can cadadi alkhasraj reer khasraj tiradooda waxay ugaga yaraadeen wain kaanuu haba ahaadeen iyagu inkastoy ahaayeen ashadda minhum kuwa ka adayg badan wa asbara kaga adkaysi badan cinda alliqaa'i cadowga la kulankiisa agtooda aws iyo khasraj aws ayaa aad ugu darnayd cadowga inay u sabraan oo la sabartamaan iyagoo haddana sidaa ay tahay bay tiro yaraayeenoo khasraj baa ka tiro badneed lianna manaasilahum maxaa yeelay aws meelihii ay degganaayeen kaanat fii cawaali lmadiina madiino meel shishadeeda ayay ahayd yani madiino meel cawaali madiina bay deganaayeen oo madiina meesha ugu shishaysay deganaayeen ayb <clears throat> falamaa nudibuu ila alkhuruuji dadka bixitaan markii loogu yeerayna tayasara daalika arrinkaa wuxuu u fududaaday cala alkhasraj khasraj bay u fududaatay liqurbi manaasilihim dhowaanshada guryahoodu ay dhowaayeen darteed marka meeshii iyagaa masaajidka ka agdhowaa nebiguna markii uu dadka u yeeray intii dhoweyd unbaa soo baxday ninkii meel dheer degganaa ma hadalka ama khabarkaba ma gaarin <clears throat> marka sidaa ayaa aws looga batay maahane ma ahan iyagu inay ahaayeen dad iska yacnii bal ows iyo khasraj labadaa qabiil ee ansaaray ka koobnayd ows ayaa dagaalka ku darnayd oo aad geesiyaal ugu ahaa ayb intaabaa marka ibnu kaiir uu cudurdaar uga dhigay muhaajiriin iyo ansaarna intaa saasay uga kala qayb galeen dagaalkii beder waxa si gaar ahaaneed marka loogu xusayana waxay tahay de fadliga ay leeyihiin dadka ahlu beder waqad ikhtalafa a'immatu lmaqaasi duullaamada nebiga a'immada ka hadashay way isku khilaafeen wasiyar iyo siirada aimadooda fii ahli bedrin reer beder iyo fii ciddatihim tiradooda yanii tiradooda iyo yaa beder ka qayb galay dad laysku khilkhilaafay waa jiraa oo bacdi alculamaa ay dhaheen waa ka qayb galeen hebel bacdi alculamaa maya kama qayb gelin wa fii tasmiyati bacdihim iyo qaarkood magacaabistooda ikhtilaafan bay isku khilaafeen ikhtilaaf kaiiran fara badan waqad dakarahu zuhriyu zuhri wou sheegay wa muusa bnu cuqba muusa bnu cuqba waa kitaabu lmaqaazi buu leeyahay waa imaamu lbukhaari shuyuukhdiisuu sheekh u yahay wa muxamed bnu isxaaq bni yasaar moxamed bnu baabu qaswati badrin dagaalkii beder markuu ka hadlaayey ee uu dhammeeyey axaadiidkii beder ayuu wuxuu dabageliyey asmaa'u man xadara badran magacyadii dadkii beder xaadiray magacyadooda ayuu kadib ka hadlay saasaa marka imaamu lbukhaarina tirada uu ugu soo daray saxiixiisa marka wixii beder ka qayb galayba isaga uu ka hadlay ayb weliba qaab xadiid camaloo uga hadlayo iyadoo axaadiid lagu sheegaayo ama lagu xusaayo ama la leeyahay can fulaan waqad xadara badran iyo kale iyo waxyaabahaas daliil u keenay waqayru waaxidin iyo mid wax ka badanoo min almutaqadimiina mutaqadimiinta ka mid ahna reer beder way ka hadleen marka dadka reer beder waxa looga hadlayaa waxay tahay limaa lahaa min fadlin cadiim oo xadiidka nebiga sala allahu calayh ali wasalam saxiix ahbaa wuxuu ahaa jibriil baa nebiga u yimid markaasuu wuxuu yidhi maa tacuduuna fii ahli lbedri cindakum idinka agtiinna reer beder dadkii beder ka qayb galay maxaad ku tirisaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi dad aad u wanaagsan baan ku tirinaa annaga malaa'igta ahna sidoo kale malaa'igtii beder ka qayb gashay malaa'igta kale noolama sinna marka sida ay malaa'igtii beder ka qayb gashay malaa'igtii kale aanay ula sinnayn ayaa ummaddaanna ninkii beder ka qayb galay uunan ula sinnayn dadka kale xaabib ibn abi baltaca markay ka dhacday jaasuusnimadii uu sameeyey oo nebiga akhbaarta uu ka gudbiyey waa tii la yidhi marka eh, cumar uu damcay inuu dilo oo uu yidhi yaa rasuula allah innahu eh, munaafiqun waa mid munaafiq ahee dacnii adrib cunuqahu markaa nebiga waa tii uu yidhi marka eh, lacala allaha alaca calaa quluubi badri wamaa yudriika ana allaha alaca calaa quluubi ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum inii qad hafartu lakum marka mansab weyn darajo weyn iyo martabo aad u sarrayso iyay dadkan badriyiinta ay ummadda ugaga dhex jireen ayb iyo ilaahay agtiisada ayb walidaalika saxaabada marka fadligooda la xusaayo waxaa la yidhaahdaa khulafaa uraashidiin baa ugu fadli badan abu bakr uma cumar uma cusmaan uma cali kadib cashara almubashariin inta hartay lixda kale uma waxaa ku xiga badriyiinta saasaa marka loo xusaa iyaga ayb baycat alcaqaba dadkii baycadii baycatu ridwaan dadkii nebiga la galay baa ka mida marka mashaahidda iyo goobaha nebiga lagala qayb galay macno aad u weyn bay dadka fadaa'ishooda iyo darajaadkooda ay ku yeelan jireen xadiid kalena wuxuu ahaa lan yelija annaara axadan baayaca lan yelija annaara axadun baayaca taxta shajar qof geedda hoosteeda xudaybiya axad nebiga la mubaayacooday ma jiro oo naar gelayo ayb in allaale intii kun iyo afartii boqol ee geedka hoostiisa kula mubaayacootay mid naar ay taabanaysa ma jiro nebiga sal l slam waqad fasalahum waa waxaa kala saarsaaray oo kala dhigdhigay kamaa dakartuhum sidii aan sheegayba oo aws intaasaa ka qayb gashay khasraj intaabaa ka qayb gashay ibnu xamin ibnu xasmin fii kitaabi siirati lahu kitaab siiro uu leeyahay wazacama wuxuu sheegay ana amaaniyatan minhum sideed iyaga ka mida lam yashhaduu badran bader ma aynan ka qaybgelin bianfusihim nafsad ahaantooda wainamaa daraba lahum rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayaa laakiin wuxuu u yeelay biasnumihim saamigoodii haniimada iyagoo ka maqan dagaalkii ayuu nebiga saami u yeelay oo saamigoodii haniimada uu siiyey fadakara minhum kuwaa wuxuu ka sheegay cumaanu wa dalxatu wa saciid bnu zayd cumaan dee isagu waaba saxiixoo oo waa ka maqnaa dagaalkii beder laakiin wuxuu uga maqnaa nebiga gabadhiisa ruqaya ayuu qabay iyada ayaa jiranayd cid markaas xanaanaynayso hadduu isaga ka soo tago ma aysan jirin marka nebigaa iyada ku dhaafay oo la joog yidhi nin beder ka qayb galay saamigiisana nebiga waa siiyey oo arrintaa marka waxay noqotay arrin cusmaan khaas u ah maxaa yeeley asalka waxaa weeyaan haniimada ciddii goobta xaadirtay oo dagaalka gashay unbaa la siiyaa cid ka maqnayd waxba lagama siiya laakiin xukunka cusmaan xukun khaas isaga u ab yuu ahaa sida alimaam alkhaaabi iyo ay sheegayaan wa min ajalli man ictanaa bidalika dadkii arrimaha isku mashaqeeyey reer beden inuu tiriyo xisaabo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa min almutaakhiriinana uu ka mid yahay kuwii dadkii dambe ashaykhu alimaam alxaafid diyaa اddiin abu cabdillaahi moxamed bnu cabdilwaaxid almaqdisiyu raximah اllah faafrada lahum juz-an kitaab gaar ah buuba ka alifay reer beder wadammanahu fii axkaamihi axkaamtiisa kitaabkiisa axkaamta ah ee uu alifay buuna dhexgeliyey aydan oo waxaa la yidhaha aljuزءu wاlaxkaam yacnii labadaba makhduudaad weeyaan axkaamta iyo juuska labada oo beder uu ka alifay labadaaba waa makhduud muxaqiqu saasuu tilmaamaya ayb marka dadkan intaasoo culamaabaa wax ka alifeen waxaa aad marka la yaab ule mararka qaarkood dad hadda jooga inay yidhaahdaan beder baan ka qayb galnay waxyaabaha yani dajalka iyo kadibka aad yacni u daran taasaa ka mida ah. beder aan ka qayb galay macnaheedu waxaa weeyaan saxaabi baan ahay weliba saxaabada kuwa ugu sii khaafsanaa nebiga la joogi jiray ayaan aniga ka mid ahaa nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam habeen habeenada ka mida caawa qof nool oo ay boqol sano usoo wareegaysa ma jiro oo dhulka korkiisa joogo marka ninkii badri ahaaye markaa nebigu uu sidaa lahaa joogay haddiiba lasoo qaado boqol sano unbuu noolaan karay w ka dambeeya binasin xadiid ma noolaa kacdan waxaan marka waa iska baanbaan iyo khuraafaat wa ama almushrikuuna fa kaanat ciddatuhum mushrikiinta tiradoodu waxay ahayd kamaa qaala calayhi salaam maa bayna tisci mia ila alfi sagaal boqol ilaa kun dha inta u dhaxaysay ahayd sida nebiguba yidhi wa qutila min almuslimiina muslimiinta waxaa la dilay yowmaidin idin maalintaa arbacata cashara rajulan afariyo toban nin ayb sitatan lix min almuhaajiriinay ahaayeen wa sitatan lixna min alkhasraji baa laga dilay waanaani labana min alaws ayb labana reer ows wa kaana أwala qatiilin yowmaidin mahjacu mawla cumara bni اlkhaaab wa kaana أwala qatiilin yowmaidin wa kaana mahjacu mahjac wuxuu ahaa mawla cumara bni اlkhaaab awala qatiilin buu ahaa ku la dilay kii ugu horreeyey yowmaidin maalintaa wa qiila waxaa la yidhi rajulu min alansaar nin ansaarta ka mida ugu horreeyey ismuhu xaarifatu bnu suraaqa la yidhaahdo wa qutila min almushrikiinana sabcuuna toddobaatan baa laga dilay waqiila aqal intaa ka yarna waa la yidhi wa usira minhum waxaa laga qafaalay milu dalika intaa oo kale aydan wa faraqa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu dhammeeyey oo ka faaruq noqday min sha'ni badrin dagaalkii beder sha'nigiisa iyo walasraa iyo maxaabiista sha'nigooda fii shawaal bishii shawaal yanii toddobiiy tobankii ramadaan ay dhacday bishii shawaal nebiga waa ka faaruq noqday dagaalkiina waa dhammaaday maxaabiistiina waa wixii ay markaa lacagahoodii iyo wixii laga qaadi karay ayaa laga qaaday waana la sii daayey qaarna maxaabiista waa la dilay cuqbat bnu abi mucayd iyo waa kuwii la dilay iyagana iyo nadr bnu اlxaari iyo oo sidaaba marka nebiga uga yanii faaruq noqday ayb faslun alkaa marka dagaalkii beder baa ku dhammaaday aw bani sulaym yani aswatu bani sulaym reer bani sulaym dagaalkii lagu qaaday uma nahada binafsihi nebiga nafsadiisa u kacay alkariimati ee wanaagsanayd sala allahu calayh ali wasalama bacda faraaqihi markuu dhammeeyey uu ka faaruq noqday biacatiyani beder uu ka faaruq noqday bisabcati ayaamin toddoba maalmood markuu ka faaruq noqday kadib beder nebiga waa hinqaday oo waa kacay yaqzuu isagoo duulayo bani sulaym isagoo ku duulayo famakata alaaan saddex maalmood buu meeshooda joogay uma rajaca waa soo laabtay walam yalqa xarban wax dagaalana lama kulmin waqad kaana istacmala cala almadiinati magaalada madiine maamulkeeda wuxuu kusii dhaafay sibaaca bna curfudah wa qiila ibna ummi maktuumna waa la yidhi ayb faslun ghaswatu sawiiq dagaalkii la magac baxay sawiiqa ayb sawiiqa waxaa weeyaan waa daangada ama yacni saloolka qofba sida uu yaqaano marka yacnii markaa la tumo oo la shiido la qooyo ayaa markaa waxaa weeyaan sawiiqu kaas ayb walamaa rajaca abuu sufyaan abuu sufyaan markuu laabtay ilaa makata maka uu u laabtay wa awqaca allaahu ayb allana uu ku riday fii asxaabihi abuu sufyaan asxaabtiisa bibadrin dagaalkii beder uu ugu riday ba'sahu cadaabkiisa uu ugu riday yaa nadara abuu sufyaan abuu sufyaan wuxuu nadiray allaa yamasa inuunan taabsiinin ra'sahu madaxiisa bimaa'in biyo xataa yaqsuwa rasuul allahi sal l salam intii uu duulaan nebiga uga qaadayo nadarba wuxuu ku galay inaanu qubaysaninoo madaxiisa biyo taabsiinin ilaa uu la dagaalamo duulaan ku qaaday iyo guluf nebiga calayhi salaatu wasalaam fakharaja waa soo baxay abu sufyaan fii miatay raakibin laba boqol oo gaadiid saaran laba boqol oo fuushan ayuu la soo baxay fanasla wuxuu degay طaraf alcurayd meesha la yidhaahdo طaraf اlcurayd ayb waa waadi marka madiine ku yaal agtiisa ayuu degay wa baata laylatan habeen ayuu bariyey waaxidatan hal habeen fii bani nadiir saddexdii qolee yahuudda qolo ka mida banu nadiir ayuu la bariyey uu habeen la seexday cinda salaam ibni mishkam salaam ibni mishkam agtiisa ayuu ku bariyey ayb fasaqaahu waa waraabiyey salaam ibnu mishkamkan marka nin khamro gada ayuu ahaa kaana khamaaran marka waa waraabiyey khamruu siiyey ayb wa baطana lahu min khabari الnaas wa baطana lahu wuxuu u calool qufay min khabari الnaasi dadka warkoodii yani naas wuxuu ujeedaa marka asxaabtii iyo nebiga iyo akhbaartoodiibuu si fiican oo ugu calool qufay yani aad buu ugu sheegay uma asbaxa fii asxaabihi marka abuu sufyaan wuxuu ku waabariistay asxaabtiisa dhexdooda habeenkaa buu la hoyday akhbaar buu ka qaatay ciidankiisiibuu ku agbariyey subaxii wa amara wuxuu amray wuu amray abuu sufyaan faqadaca wuxuu googooyey aswaaran yanii geedtimireedyo min annakli ooyanii aswaaran ayuu googooyey yanii timir yaryar ayuu geedo timiroo yaryar buu googooyey oo min annakli timira ah timir waqatala rajula nin buu dilay min alansaari ansaarta ka mida ayuu dilayhi xaliifan lahu nin isaga bahwadaag la ahaa uma kara raajican waana laabtay uma kara wuu noqday raajican isagoo markaa maka u laabanayo waa fiirfiiriyey dagaal wax weyn inuunan ku keenaynin buu arkay allinoo ansaariya iyo nin xaliifkiisii buu dilay geedaha timirtana waa ka jarjaray oo dadkii eh, maadaama ay dadka muslimiinta ay lahaayeen wanadira bihi rasuulu llahi sal اllahu alayh ali wasalama nebigii waa ogaaday nadira hunaa bimacnaa calima muxuu ogaaday ayuu ka digtoonaaday wanadira bihi rasuulu llahi sal l slam nebigii wuu ogaaday waana ka digtoonaaday fakharaja eh, fii alabihi oo nebigu markaa dabcan waana ka digtoonaa wowna waa ogaaday arrinkii fakharaja wou tegay nebiga sal اllahu alayh ali wasalama fii alabihi abuu sufyaan ka dabategiisa iyo raadintiisa isaga iyo walmuslimuuna iyo muslimiintii baa baxeen fabalaqa wuxuu gaaray qarqarata alkudri meeshaa la yidhaha qarqarata alkudri ayb alkudri ayb yani waa mowduc magaceedu meesha kudri banaankeeda bankeedii buu gaaray wafaatahu abuu sufyaan abuu sufyaan waa ka cararayo waa dhaaf uu ka tegey wاlmushrikuuna iyo mushrikiintii wa alqow waxay tuureen shay-an wax kaiiran fara badan oo min aswaajihim sahaydoodii ah abuu sufyaan marka ciidankiisi waa sii carareen sahaydoodii wax ka midana waa daadiyeenoo way tuureen min asawiiqi oo markaa salool ah daanga ah ayay iska tuureen iyagoo isfududaynaya fa sumiyad waxaa lagu magacaabay tilka alghaswa yacnii duulaankaas haswata sawiiq saasaa loogu bixiyey duulaankii saloolka wa kaanat fii dilxija ayay ahayd min asanati yani sanadkii dilxija sanadii labaad bay ahayd markaa uma rajaca sala allahu calayh ali wasalam nebigu uu soo laabtay ila lmadiinati buu usoo laabtay waqad kaana istakhlafa calayha madiina wuxuu ku dhaafay oo uu yacnii taladii usii dhaafay abaa lubaabata abuu lubaaba ayb faslun taana marka haswatu sawiiq bay ahayd faslun haswatu dii amr ayb uma qaama salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuu nagaaday baqiyata dilxija bishii dilxija intii ka harsanayd ayuu nebiga madiine joogay uma hazaa najdan najdi ayuu markaa u duulay yuriidu qadafaan isagoo qoladaa qadafaan rabo nebiga duulaamadan o dhan marka waa alab faaqaama binajdin buu markaa wuxuu yidhi wastacmala cala almadiinati madiinana wuxuu caamil uga yeelay cumaana bna cafaan faaqaama binajdin najdi ayuu joogay safaran bishii safar min asanati aaniya buu yidhi sanadii labaad waaba lasoo dhaafay marka ayb ile beder baa waxay dhacday sanadii labaad ramadaan duulaankii hadda aan soo dhaafnay wuxuu dhacay dulxija dulxija waa sanadka bisha ugu dambayso sanadii labaad bisha ugu dambaysay dulxijo ahayd iyaa nebigu uu dagaalkan qaswatu sawiiq iyo uu dhacay ayb tan marka bisha safar marka maxaa la galayna sanad cusubaa la galayna waa sanad aalia weeyaan marka sanadkan ayb fa binajdin ayuu nagaaday safaran bishii safar min asanati aaliya yacni ay sanati sanadii kale ayuu u jeeda sanat اlأkhraa ama sana taaliya tii ku xigtay kullahu dhammaanteed uma rajaca waa soo laabtay walam yalqa xarban dagaal lama kulmin faslun gaswatu buxraan uma kharaja sala اllahu alayh ali wasalam nebigu u baxay fii rabiici اlaakhir bisha rabiic اlaakhir yuriidu qurayshan isagoo quraysh rabo waاstakhlafa cala اlmadiinati madiine wuxuu uga tegay ibna ummi maktuum fabalaqa buxraana ayuu gaaray macdinan fi lxijaaz meel laga qodo macdanta iyo laga qodo god godqalin uu ku yaalay xijaaz godqayani dhexdeeda ah ayuu gaaray uma rajaca waa soo laabtay walam yalqa xarban wax dagaalana lama kulmin kulli waxaad dareemaysaa marka ghasawaadka nebigu madiine kama bixin ilaa maamulmaamul ayuu usii yeelaya ilaa intuu isaga joogo madiine maamulkeeda isaga ahaayo markuu ka tegaayana qofbuu maamul uga sii tegaayo marka ummad maamul maamul la-aan hadday meel iska joogaan fawdo iyo dhibaato kama baxayaan <clears throat> diinka allana marka taa ka mid ma aha faslun ghaswatu bani qaynuqaac dagaalkii reer bani qaynuqaac bani qaynuqaac waa yahuudday ka mid ahaayeen saddex qolay ahaayeen yahuudda saad ogtihiin banu qurayda banu qaynuqaac banu nadiir banu qaynuqaac baa ugu horreeyey wax nebiga ballanta uga baxo ayb wanaqada banuu qaynuqaac reer bani qaynuqaac waxay guriyeen ayb axadu dawaa'ish alyahuudi yahuud qolooyinkeedii qolo ka mida bilmadiinati madiino yacnii eh, deganaayeen weeyaan alcahda ballantii bay buriyeen wa kaanuu marka ballantay ka baxeen maxay ahayd markii madiino nebiga soo galay waa kii la ballamay oo saddexdii qolaba la heshiiyey kula heshiiyey inay magaaladan iyaga dagaalka ka daayaan mujtamaca muslimiinta magaaladan wuxuu soo weeraray bannaanka ka soo weeraray ajnabi ahna iyaga iyo muslimiintu maadaama ay magaalada ka wada dhexayso meel inay uga wada jeestaan oo sidaa marka nabadna lagu wada noolaado oo iyagana marka ay waxooda wataan asxaabtii nebiga asxaabtiisiina ay waxoodii ay wataan ayb oo sidaa marka lagu kala joogo ayaa ballan lagu kala galay ayb banu qaynuqaac marka wakaanuu waxay ahaayeen tujaaran ganacsato ayay ahaayeen wasaaqatan iyo dad dahabka sameeyo wasaaqatan yacni dad dahabka dhalaaliyo dahab dhalaalinta iyo intay dahabka dhalaaliyaanay sameeyaan ayay markaa silsilado iyo dhegadhege iyo dad aada dahablayaalay ahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen naxwa sabci mia ayb wakaanuu waxay ahaayeen naxwa sabci miati muqaatilin toddoba boqol oo dagaalyahan ayay ahaayeen oo kale fakharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh waalihi wasalama nebigu waa baxay lixsaarihim iyaga hareerayntooda ayuu u baxay inuu hareereeyo gaar ka qabto wastakhlafa cala almadiinati madiina wuxuu ku dhaafay bashiira bna cabdilmundir faxaasarahum sala allahu calayh waali wasalam nebiga waa hareereeyey hamsa casharata leyla shan iyo toban habeen ayuu gaar ka qabtay fa nasaluu calaa xukmihi sala allahu calayh ali wasalam nebiga xukunkiisay ku degeen oo waa isdhiibeen yacni fa shafaca fiihim cabdullaahi bnu ubay bni saluul cabdullaahi bnu ubay ayaa marka nebiga uga ergeeyey liannahum maxaa yeele kaanuu waxay ahaayeen banu qaynuqaac xulafaa alkhasraj khasraj ayay xulafa la ahaan jireen wa huwa sayidu lkhasraj cabdullaahi bnu ubayna isagaa boqor oo kale u noqon rabay khasraj ayb odayaalkeedii buu ka mid ahaa fa shafacahu fiihim waa nebiga marka wuu ka shafaaco aqbalay fiihim iyaga shanigooda bacda maa alaxa calaa rasuulillahi sal l slam markuu ku celceliyey nebiga korkiisa oo ugu celceliyey ayuu nebiga iska daayey oo wa kaanuu fii arafi lmadiinati madiine geeskeeda ayay ku sugnaayeen marka sababka ay qisada ay uga baxeen banuu qaynuqaac heshiiska ku jebiyeen bacdii ahlu siyar waxay sheegaan haween muslimada wax ka iibsanaysa iyaga dahbi waxaa ayaa midkood intuu u yimid ayuu dharkii ka fayday intuu maradii hoos ka qabtay ayuu madaxa u saaray kuwii kalena marka waa ku qosqosleen marka nebiga arrintaa markuu maqlay dagaal buu marka ugu qaaday saasuu marka u hareereeyey ayb maxaa yeelay waxyaabaha cuhuudda gurye waxaa ka mida qofku inuu yacnii dadka heshiiska lala galo hadday gabar muslimada ka sinaystaan hadday nebiga caayaan diinta hadday duraan iyo baatilkooda hadday bannaanka keenaan qof hadday dilaan muslimiinta ka mida iyo ay kasu dilaan cadow muslimiinta ay leeyihiin hadday qariyaan ay guryaha soo gashtaan ama ay sir gudbiyaan oo kale jaasuusnimo sameeyaan waxyaabahaas una waxyaaba cuhuuddu ay ku buraan waaye oo markaa ay bannaan tahay in markaa la bannaysto ayb cahdigu laba qaybood weeyaan haddii uu hadday caddaato cahdigu inuu guro ballantii hadday caddaatay inay iyagu ka baxeen markiiba dagaal waa lagu qaadi karaa haddii laakiin aynan caddaanin laakiin la malaynayo sansaantoodaan loo bogin heshiiskii inay ka bixi rabaan baa la dareemay markaasoo kale isla markii lama weerarayo iyagoon waxba lagu hubin see la yeelayaa markaas si cad baa marka heshiiskii baa loo tuurayaa oo waxaa la leeyahay idinkana ogaada heshiiskii waa noo kala dhammaatay annagana aan ogaano heshiisnama dhexyaan haddaad haddaba diyaargaroobi lahaydeen ee haddaad dhexi lahaydeen idinkay idiin taalla waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa haddii marka laga shakiyo waay laga baqo armay heshiiska buryaan lays yidhaahdo hadday buryaan dagaal waayaba ayb waxaa kaloo qisadan markaa marka la fiiriyo iyo qisas fara badanba ku sugan hadyiga nebiga wuxuu ahaa qola hadday la heshiiyo qoladii uu la heshiiyey dad ka mida ah hadday heshiiska buriyaan kuwa kalena ay u aamusaan amaba ay taageeraan ayay dhan isku wada xugun ma la dhahaayo kii heshiiska buriyey keliya un halala dagaala maahane xukunka nebigu wuxuu ahaa dhammaantood inuu saa yeelayo quraysh buu ku sameeyey yahuudi baa ayuu ku sameeyey haddii laakiin qolo ay heshiiska ka baxdo qolo kalena ay yidhaahdaan war qoladan heshiiskii waa idinkaga baxeene ogaada annagana kuma jirno oy isberi yeelaan kuwaas baa la dhaafaa kuwan ubaa la cuquubaynaa marka haadihi axkaamu rasuuli illahi sal l slam fi lcuhuud heshiisyada nebiga axkaamta ku saabsan sidaas weeyaan waxaana aad uga hadlo alimaam ibnu اlqayim kitaabkiisa zaad ulmacaadka fawaa'idaas badankeedna siirada ayuu ka soo bixiyaa ayb abu daawuudna fii sunanihi aad u faahfaahiyey waxaa kaloo qisadan marka ay tusaysaa yahuud cadaawadeeda ayb iyo dhagar inaysan ka dhammaanaynin ilaahay baana tilmaamo walaa tazaalu taطalicu calaa khaa'inatin minhum ilaa qaliila minhum waxaa kaloo tusaysaa xaadiadan ayb cabdullaahi bn ubay difaaca uu yahuudda difaacayay xiqdi iyo wax ku jiro oo isaga yacni markaa nacayb uu nebiga asxaabtiisa u qabo kuwanna oo hoosta kala jiro u difaacayo ayb mar dambana marka waa soo baxdayba oo aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda waاnnasaara awliyaa bacduhum wliyaau bacdin markay soo degtay sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo cabdullahi bin ubay baa wuxuu yidhi aniga yahuud kama maarn buu yidhi weligay hoosta un baan kala jira yahuud kama maarmo waxaan ka baqayaa buu yidhi inaan waxla-aan inay nagu dhacdo haddaan yahuud gacanta u tuurno ayb marka aniga yahuud xulafadayda waay waana jecelahay buu yidhi abulubaabana wuxuu yidhi amaa ana aniga alley rasuulkaan doortay oo welinimadooda ayb alleh rasuulkaa weli iyagaa ii ah iyo mu'miniinta yahuudna anigu waa ka tegey oo walaayadooda waa nacay aayadahaa baa soo degay marka rasuulka waa u deeyey isaga naftirkiisa nebigu waa garan karay cabdullahi bin ubay iyo shanigiisa shafaacadii waa ka ogolaaday hadda oo dadkaa waa u dhaafay oo waa iska daayey nebiga calayh salaatu wasalaam ayb taa marka culammada waxay yidhahdaan wuxuu u daayey fitno inaysan dhalanin ayuu ka cabsaday yani ithaarat fitno inay kacdo oo ninkan cabdullaahi bin ubay uu fitno dhaliyo iyo ishaacaad iyo dadkan hadda mujtamaca muslimiinta hadda dagaalada un markaa bilaabay armaa nebigu wuxuu is yidhi haddaad shafaacadiisa diiddo ama is yidhaahdaa waa kan ninkii oda odayga odaygeennina inay dad ku saamoobaan oo ay yidhaahdaan warkiisa lama maqlaayo dadkan marka innaga say rabaan ay yeelayaan si aan loo dhihin marka ishaacaadka iska ilaalin oo iska ilaalinaya darteedu nebiga iska yeelay taana marka waxay kutusaysaa marka in siyaasada sharcigu waxaa ka mida waxa lagaa faafinayo ee foolxumada ah inaad iska ilaaliso maxaa yeele waxa ugu badan oo cadowgaaga uu dadka ku kasban karo adiga uu kugu baabi'in karo ama adiga kugu soo noqon karo waxay tahay nin daacada inuu kaa kaxaysto adiga nin iska daacada oo fiican oo dhegweyn iska ohon waxaanba kala ogeyn haddii tasaruf adiga aad samaysa intuu kaaga tago cadow biiriyo faa'iida maaha siyaasadda nebigana ma ahayn siyaasatu lkhulafaa'i araashidiinna sidaa ma ahayn ayb cumar iyo siyaasadiisu taas ma ahayn ayb waxyaabahaasaa marka laga qaadanaya marka qisadan faslun qatlu kacb bni اlashraf alyahuudiy waxaa kaloo qisadu ay tusaysaa hal gabar oo muslimada oo la faraxumeeyo ama la dhibaateeyo in dagaal loo geli karo ayb oo arrintaa iyadaa yani cirdiga yani haweenka muslimaadka cirdigooda ilaalinteeda ama iyadoo markaa la difaacayo la ilaalinayo in dagaal loo geli karo oo aan la dhehaynin gabadhan waa la faraxumeeyey laakiin waa nooshahay haddii dagaal la galo dadaa dhimanaya waaa marka sidaas ma aha maxaa yeele cirdiga la taabto wuxuu ka foolxun yahay dagaalka caadiga ninka dagaalkugu dilo iyo ninka yacni haweenka muslimaadka faraxumeeyo xumeeyo yacni waxaa weeyaan dagaal inuu kugu dilana marka iyo dagaalkaaguna meel dheer uma biyo uma kabanayo marka taana marka waa laga qaadanaya waana yeeli jireen kutubaha marka cuhuudda ka sheekeeyana waa qoraan oo hadduu ninku haween muslimada uu kufsado ama uu ka sinaysto in nimankaa sidaa lagula dagaalami karo heshiiskiina iyagu markaa saa ay ugaga buray ayb waa hal gabar marka ayb waa sida allana uu yidhi maxaabiista muslimiinta soo furashadooda in dagaal lagu galana waa bannaan tahay ayb wma lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili اllahi wاlmustadcafiina min الrijaali wالnisa wاlwildaani اladiina yaquuluuna rabbana akhrijna min hadihi اlqaryati الظaalimi ahluha ayb maxaad yacnii u dagaalami weyseen oo idinku dhacay oo aydnan ugu dagaalamaynin ilaahay jidkiisa iyo dadka maxaabiista furashadooda maxaabiista muslimiinta soo celintooda marka ma la dhahayo waxaan dagaalkaa ka dhib badan iyo ma la dhahaye waa la samaynayaa markaayb faslun qatlu kacb bni اlashraf alyahuudiyi kacb ibn ashrafkii yahuudiga ahaa dilkiisa sidii isagana loo dilay ayb wa amaa kacb ibnu ashraf alyahuudiyu ninka yahuudi marka isagu dabcan diin ahaan baa yahuudi u ahaa amaa qabiil ahaan isagu wuxuu ahaa carab ayuu ahaa min qabiilati tay ayuu ahaa hooyadiisa bani nadiir ahayd suu sheegi doono marka maadaama diintiisu yahuudi uu ahaa ayaa sidaa loo yiri وأma kacb بن الأشhرف اليahuudiyu fainahu kaanat ayb fainahu kaana kaanat buu qoray kaana fainahu kaana wuxuu ahaa rajula nin min day qoladaa day yacni ka mid ah wa kaanat umuhu hooyadii waxay ahayd min bani nadiir yahuud wa kaana yu rasuul اllahi sal ا l slam nebiguu dhibi jiray iyo اlmu'miniina iyo mu'miniinta nebiga waa cay jiray dhibka uu nebiga dhibayo waxay ahayd cay ayb cayda nebigaa looga taagan ah wayushabibu fii ashcaarihi gabayadiisa dhexdooda wuxuu ku sifayn jiray binisaa'i almu'miniin haweenka muminiinta muminiinta yacni haweenkooda naagaha muslimaadkan intuu gabay ku tiriya ayuu jirhkooda iyo siday yihiin iyo ayuu gabayo markaa wax markaa jacayl abuu ah ku tirin jiray oo jirkooda ku tilmaamaya hazal sariix ah laba jariimo wax isku darsada gaalnimadiisa haweenkii muslimaadkiina waa ka faka waayeen midda labaadna nbigana nebigana waa cay jiray gaalna waa ahaa marka gaalnimada asalkaa ah haddaysan waxbaa uu heliyo wadahaba bacda waqcati badrin dagaalkii beder markii dhacday kadib wuu tegay ilaa makata maka ayuu aaday wa alabba calaa rasuuli اllahi sal l slam wacalى اlmu'miniin waalaba qurayshan yani quraysh buu aad u kiciyey calaa rasuulilahi buu ku kiciyey iyo wa cala almu'miniina iyo mu'miniinta quraysh buu wuxuu ku kiciyey oo ku diray rasuulka iyo mu'miniinta marka ninka inta madiine ka baxay sidaana yeelay haweenka muslimaadka ay sidaa yeeli jireen nebigana cay jireen ninkaabuu ahaa kacbi ibnulashraaf fanadaba rasuulu llaahi sal allahu calayh waali wasalama nebiga wuxuu u yeedhay almuslimiina muslimiintiibuu kiciyey ilaa qatlihi dilkiisiibuu ku kiciyey ku gooriyey ayb oo fa faqaala waxa uu yidhi man likacbi bni اlashraf kacbi bni اlashraf yaa iskale yani dilkiisa yaa leh oo soo dilo fainahu qad aada allaha warasuulahu alle rasuulkiisa u dhibay meeshan marka culimmada waxay u deliishadeen masale fiqhi abaa ah ku jirto mas'alada fiqiga waxay tahay cayda nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xugun zaa'ida bay leedahay yani gaalo badan baa jireen nebigu ma dhihin hala soo dilo gaalo isaga dagaal uga hor timid baa jirtay yahuud badan baa magaalada madiine ku noolayd nebigu ma dhihin ordaha baxa yahuudda soo laayan taad yacnii u gaatantaan gaadmo ku wada dila ma aanu dhihin rasuulka sal l slam ninkan laakiin kacbu ibnul ashraf gaadmaha lagu dila nebiga muxuu u leeyahayna fainahu qad aada allaha warasuulahu iidaau llaahi warasuulihi dhibka uu alle rasuul dhibayo gaalnimadiisa yacnii weheliyo yanii gaalnimadiisa isaga waxaa u dheer dhib alle rasuul u taagan yahay fa'na waa la geliyey xukunkan tacliilun tusaa marka jumlada dhanaa jumla tacliiliya ah yacni xukunka dilkiisaan cillo waxaa u ah iidaa ullaahi warasuulihi walidaalika dadka nebiga caayo in la dilo waayo xukunkooda si allaale sidii lagu dili kara in lagu dilo ayb maxaa yeeley kufrigooda waxaa u wehliyo sabru rasuul bidaa ullaahi wa rasuulihi gaalnimadoodu marka waxaa weeyaan gaalnimo iyo ziyaadow xadiidkan marka waa axaadiidta aad mas'aladaa loogu deliishado qof madax ah ama xaakim ah oo arrintan ridi kartana ma jirto dee yacnii nebiga la caayo isaga waa cafi karay markuu noolaa laakiin isaga markuu dhintay kadib nin nebiga caydiisa ku dhiiraday qofka markaa talada haayo waajib waxaa ku ah oo uusan cafin karin qofkaa inuu dilo xataa haddii uu towbad keeno hadduu gaal ahaa xataa hadduu muslimo muslim hadduu ahaa waa ku gaaloobaa nebiga caydiisa haddii uu yidhaha diintii waa ku soo laabtay aniga waa towbad keenaya daayo towbadiisa isaga iyo ilaahay waa anfaci laakiin xadduhu waxaa weeyaan qatl waa in la dilo un si kale male ayb gaal haddii uu ahaana ma la dhahaayo war gaalay awalba ahaayeen nebiga maba rumaysnayna dhib male ma la dhahaayo maxaa yeele fainahu qad aada allaha warasuulahu wain nakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata اlkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun faqaatiluu a'immata اlkufri waxay ku noqdeen cayda nebiga ay waxay ku mutaysteen inay imaamiye ku noqdaan gaalnimada cayda nebiga iyo wixii sidaasoo kale ah ee markaa la mida ayb qisadan marka kacbul ashraf waa taas naag addoon ahayda waxaa jirtay nin muslimiinta ka mida ou lahaa oo ilmo u dhashay indhool buu ahaa ninka umwalad bay ahaydoo yacnii ilmou ka addoona buu ilmo ka dhalay habeenuun markaa mar walbaa nebigay caay jirtay nebigay cayn jirtay markii dambe intuu hanka soo qaatay waran uu soo taataagsaday ayaa marka iyadii uu la kor yimid habeenay ahayd xabadku inta ka saaray ayuu kula istaagay xooggiisii iyo culayskiisiibuu la koray markaasuu dhabarka ka dhex bixiyey rasuulkaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu yidhi ishhaduu markhaati ka noqda anna damahaa hadar ow kamaa qaala sal l slam dhiiggeedu waa dhiig aan cid isku qabsanaysaa jirin ogaada ayuu yihi nebiga calayh isalaatu wasalaam taana marka waxaa laga qaadanayaa qofka nebiga caaya hadday naag tahay hataa in la dilaayo oo naagnimada wasfi lagu dhaafaayo aan ahayn markii nebigu uuma ka furtay afar qof uu yidhi hala dilo xataa ayagoo kacbada ku dhegan haddaad aragtaan bartaas ku dila dadkaa waxaa ka mid ahaa naag laba naagaa ku jirta laba naag yaa ku jireen yaa ka mid ahayd marka axkaamtaa iyo adiladaa dhan waxay tusaysaa xukunkaa yani arrintaa inaynan arrin sahlan aysan ahayn fantadaba lahu rijaalu min alansaar markaa nebigu kacb ibnulshraf maadaama uu sidaa yeelay yahuud badan madiine waa deganay isaga waxa looga soo soocay fa inahu qad aada allaha warasuulahu waa kaa cillada xukunka fantadaba lahu waxaa u soo baxay rijaalun rag min alansaari ansaarta ka mid ah uma min alwsna ka mid ah qolo ansaara oo aws ka sii ah yaa u soo baxeen wahum moxamed bnu maslama wa cabaad bnu bishr bni waqsh wa abuu naa'ila wasmuhu silkaanu bnu salaamata bni waqshin wa kaana akhaa kacb bni اlashraf buu ahaa kacabka la dilayo walaalkiis buu ahaa min alradaacati xagga nuugmada walaal ugu ah wاlxaariث bnu ws bni mucaad ayb wa abuu cabsi bni jabr wa abuu cabsi bnu jabrin intaa raggaadaa marka u baxay oo rasuulka ilaah annaga waadina lahum sal اllahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu u idmay an yaquuluu inay yidhaahdaan maa shaa-uu waxay doonaan oo min kalaamin hadal yakhdacuunahu bihi ay ku siraayaan wuxuu u fasaxay wax allaale wixii aad doontaanoo hadala ah, ood ninkaa ku siri kartaan ood idinka isku moodsiin kartaan yacni inaad dilkiisa aydnan u soconnin galab dhah waa loo idmay marka walaysa markaa meeshan marka alimaam abu daawuud si fiican u tarjamtay fii sunanihi waxa uu yidhi gaalka la dilaayo si kada-a ah lagu dilaayo gaadma ah layskuna ekaysiinayo isaga in isaga laysu ekaysiiyo loo soo gaatamo ille gaadmada ma suuragelaysa haddii kale haddaan isaga laysu ekaysiinin labadaasuu marka abu daawuud kaga tarjamtay ayb hadalkan marka ay ku sirayaan wuxuu keenayaa inay iska dhigdhigaan dad aan yacni waxaa weeyaan isaga walaa yani u dhow yay iska dhigdhigayaan ayb sida muuqato ayb walaysa calayhim fiihi junaaxun nebiga wuxuu u idmay u sheegay haddana walaysa calayhim korkoodu inuusan ahaanaynin fiihi waxa ay samaynayaan junaaxun wax dembi ah fadahabuu ilayhi way u tageen waistanzaluuhu waxay ka soo dejin dalbeen inuu uga soo dego min qudumihi yani qalcadihii iyo dhufaysyadii nin wuxuu ahaa marka hadda dakano qabo boqolaal derbi iyo boqolaal godad iyo dhufaysye ayuu isku wareejiyey gurigiisiiba wuxuu ka samaystay boqolaal difaac halkaabay marka kasoo uga yeereen adduunkaa marka ciriiri ku noqdo qof rasuul caayo ama nebi wax ka sheego ama dadkan yacnii diinka wax ka sheego gaalada kale waxaa laga yaabaa inay iska nool yihiin iyagoon cabsi qabinoo meel walba iska maraan laakiin qofku markuu nebiga caydiisa gashto fara gashto ama qur-aanka ama yani waxaad arkaysaa adduunku inuu cariiri ku noqonayo kuwan hadda nebiga wax ka qorqoro caayo ciriiri unbay ku nool yihiin dhaqaalo badan baa ilaaliskooda ku baxo boqolaal derbi boqolaal kaamaro yani nolol dhib badan meeshuu doono ma tegi karo waana marka yani kufri aad iyo aad u foolxun waay waana dulloobaa qofkaasoo kale ayb hadduu muslim ah, hore u ahaa jirayna dullinima u dambayso masr baa waxaa ka dhacay sheekh axmed shaakir axmed shaakir baa wuxuu kitaabkiisa kelimatulxaqa ku dhigay wuxuu ka sheekeeyey qiso masar ka dhacday xilligiisii wuxuu yidhi melik faaruuq boqorkii faaruuq markuu masar ka telinayo yaa nin daha xuseyn la dhihi jirayoo dadkan edabka suugaanyahanada ah ayuu eh, wax garab qabtay oo waxbaray waxbarashadiisii iyo faransiiska u diray waxbau adigu u qabtay ninkaa indhoolka maalin unbaa marka nin khadiib ahayo masjidka ku qudbaynaya waxaa dhinaca ka soo galay masaajidka boqorkii faaruuq markuu boqorkii u jeedayba dee ninkan boqorkau shilimaad ka rabaa inuu ammaanuu rabaa ammaantii boqorkaa waxaa la gashay marka nebigu inuu meel ka dhacyo ku sameeyo oo wuxuu yidhi marka cabasa wamaa tawallaa yacnii maa cabasa wamaa tawallaa an jaa'ahu alacmaa ninkii indhoolaha ahaaye daaha xuseen markuu boqorkan u yimid ma u tubin ma u weji cabuusin kama jeesanin bal waa u dadaalay waa u naxariisto waxbuu u qabtay hadalkaas marka muxuu tusaana tacriid iyo sarbeebaa ku jirta boqor faaruuq waa ka fiican yahay nebiga nebiga ninkii indhoolahaga ka jeestay cabdullahi bin umimaktuum laakiin adiga markuu indhoolaha kuu yimid ma ka jeesanin marka wuxuu yidhi sheekh axmed shaakir aabbihiisoo qaadi ahaan jiray oo nin caalimana ahaa ayaa masaajid joogay salaadii jimcaha markii la tukaday ayuu istaagay markaasuu yidhi wardadow maqla khudbadiinnii wax ka jira ma leh salaadiinniina waa burtay duhur tukada imaamkiinnana gaal waayeyb waa kufriyey buushee maxamed shaakirna maahan hadda nin marka aabbihiis maxamed shaakir nin caalim abuu ahaa oo caalamulislaamina laga yaqaano ninkii markuu sidaa ku yidhi de dadkii duhur bay iska tukadeen wuxuu duhur tukan karay dajo iyo qayla meeshii ka dhalatay boqorkiibuu ku dacweeyey ma jirtu idhi ninkan nin gaaloobay waayo nebigiibuu sarbeeb cay si sarbeeba buu nebigii u caayay axmed shaakir marka wuxuu yidhi markii dambe waxaan arki jiray ninkaas oo dadka kabaha bannaanka yani masaajidda albaabada bannaankooda iyo isagoo dadka kabaha u ilaaliyo oo shilimaad qurush ka aruursadaan arki jiray bal fiiri marka khadiibnimo masaajid iyo yacnii kaba ilaalin dacas inuu ilaaliyo oo lacago ku qaata bal fiiri dulliga inta uu la egyahay gaalada iyo muslim wuxuu raba ha ahaada qofkii nebiga caayo <coughs> dulligaa iyo dhibkaa unbuu ku jiraan marka waxaas marka ninkan marka qalcado buu samaystay rucbi baa ilaa ku jireen <clears throat> wataqadamuu ilayhi bikalaamin marka waa u yeereen oo noimaw bay dhaheen waa dan baan kaa leenahay waxay ka soo dejiyeen qalcaddii marka habeen iyadoo ah wataqadamuu ilayhi xaggiisay u hormareen bikalaamin bay ugu hormareen muuhimin wax shaki gelinayo hadal muuhim oo wax shaki gelinayo ayay marka ula hormareen ayb liltacriidi birasuuli illahi sal ll ly slama sarbeeb marka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyaga marka ay iskaga dhigayaan inay nebiga wax ka sheegayaan ayay u qadimeen oy kula hormareen oo nimankan marka waayahay iyaga hadday nebiga wax ka sheegaan miyaynan gaalnimo ku dhacaynin maya nebiga iyagu waxyi baa nebiga oo ugu idmay waxaad doontaan dhaha buu yidhi dhib ma mar haddaa ninkaad aad dilaysaan laakiin waqtigan xaaligaa qofma ma dhihi kara hadda aniga ilaahay baankusoon la dirqinaynin ilaahay baan ku gaaloobay nebi moxamed waa saa intuu nebiga caayo ma laga yeelayo oo qofkaan aan rabay hadhow inaan dilo maya adiga yaa kuu idmaayo hadda arrintaan rasuulka isaga waxyiibu ugu idmay dadkaana uu u yidhi waxaad doontaanna waa dhihi kartaan laakiin adiga laguma fasixin maya si kale haddaad doonto u raadsa laakiin cay nebi maya haddaad gasho khatar sida ay yidhaahdeenna waxay ahayd annaga waad og tahay oo ninkan baan la jirnaa oon diintiisa ku jirnaa xoogaa waana dhibay bay dhaheen wuxuu nagu dhibay sadaqo keenideed iyo zake aruurinteed iyo waxyaabahabuu nagu dhibay markaasu isaguna wuxuu yidhi war intaas ka badanna waa idiin soo socdaaye wada dhibku intan kuma ekaa doonee intan ka badanna waa idin dhibi doonaaye ii wada markaa bay waxay yidhaahdeen dee ka taga ma ka tegi karnay dheheen mar haddaan inagu galnay bal ilaa meesha ku dambeeyo waa iskala soconaynaa hadda waxaan kugu nimid adiga maadaama aan faqrinay inaad xoogaana amaahayso masage iyo waxaa markaasuu wuxuu yidhi waa idin amaahinayaan laakiin rahan keena maxaan rahan kuu siinaa naagaheenna naagihiinna keena war waxaas waxay yidhaahdeen cirdiga iyo naagaha lagama hadlee wax kale sheeg ilmihiinna ilmaheennana waxay yidhaahdeen hadhow waa la caynayaayo waxaa la dhahayaa ilmahoodii cunugii aan dhignay rahanta u dhignaa laleeyahay xoogaa masagaar rahan laguu dhigay oo ninkii saa eh, rahanta loo dhigaa tahay iyo ee waxaan kuu keenaynaa qalabka dagaal qalabka lagu dagaalamo oo yaan raan kugu keenaynaa adiga nasiib waayahay waba kama qabo waayahay waa doonaynaa marka taa waxay u suuro gelisay inay hubkii la soo galaan marka gurigiisii ay la soo galaan ila rahan marhuun waayo hubkiiayb waxay rabaa inay rahan u dhigaan ayb taasaa marka hadalka tacriidku uu sheegaya kaasu fadma'anna ilayhim waa u xasilay falama stamkanuu minhu markay makansadeen qisada isagu waa soo gaabiyey marka intaa ay dhex martay hubkii ay la soo galeen maxamed ibnu maslama marka la hadlay markaasuu wuxuu yidhi war udug badan iyo barafuun aad u udgaya kaasuu udgayee bal waran barafuunkan xaggeed ka keentay markaasuu wuxuu yidhi haweenka carabta midda ugu yacnii cadar fiican inay inaan qaba ma ogtihiin buu yidhi markaas ma ursan karnaayo ma fiirin karnaa haa fiiriya waa ursaday waa ka soo kacay mar labaad maku celiyaa buu yidhi ma ursan karaa haa markii dambe marka madaxa ka qabteen madaxii buu ka jiiday duunakum buu yidhi marka nimankii kale ee la socday isaga iyagii baa marka ku boobay waana iskaga tageen falama stamkanuu minhu markay makansadeen qataluuhu way dileen lacanahu اllah wa jaa-uu min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisii bay yimaadeen wa kaanat leylatan habeen bay ahayd muqmiratan dayax ah fantahow ilaa rasuuli اlah sal slam nebigay soo gaareen wahuwa qaa'imun isagoo taagan yusallii tukanayo falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay dacaa lahum nabiga waa u duceeyey waa ku farxay yacnii ninkaa dilka loo geystay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa inta la ogyahay laba nin ayaa gaadmo lagu dilay si gaadmo labaa lagu dilay kan waa bidkan kacbi ibnulashaf ninka kale wuxuu ahaa abuu raafic ayaa la dhihi jiray abuu raafic isagana nin nebiga caayo oo dhibo ayuu ahaa qolada marka ninkan hadda waxaa dileen aws qoladan khasraj khasrajiyiin baa soo dileen kaas isagoo hurday guriga intay ugu galeen ugu dhaceen bay dileen waana ka soo baxay waana ka soo tegay siira taariikhda nebiga marka labadaasaa loogiya <coughs> xadiidkan marka wuxuu tusayaa gaalka oo qisadan waxay daliil u tahay gaalka xarbiga ah ee weliba gaalnimadiisa ku darsaday iidaa muslimka uu markaa dhib muslim hor leh ku darsaday inay bannaan tahay gaadmo in lagu dilo ayb kaasaa marka xadiidka ayaa qisadan laga qaadanaya waana qiso bukhaari iyo keyrkii ay warinayeen ayb oo imaam اlbukhaari baabu اlfatki biahli اlxarbi ayuu baab uga dhigtay o waxaa kaloo laga qaado xadiid kalea marka isaga jiro ayb xadiid kaloo waxaa soo arooray abu daa'uud baabkan oo hadda yanii gaalka in si kadis ah eh, si gaadmaa lagu dilo laba xadiioo baabkaa hoostiisa ku dhigay xadii kan wa oo tusaaya inay bannaan tahay xadii kaloo ka daba keenay uu leeyahay nebigu sal l slam aliimaanu qayada alfatka iimaanku wuxuu xiray gaadmo in wax lagu dilo aliimaanu qayada alfatka laa yaftiku mu'min qof mu'min ah gaadmo waxba kuma dilo sir iyo gaadmo waxba kuma dilo qof mu'min ah <clears throat> labada xadii marka kayfa aljamcu see loo jamcinaya marka labada xadii kanna wuxuu tusayaa inaynan bannaanayn kanna inay bannaan tahay buu tusayaa labadii xadiidna imaam abu daawuud waa isku daba dhigay bacdi shuraax waxay yidhaahdeen kan dambe oo alimaanu qayad alfatka oo abu daawuud imaam axmed ay warinayaan baa dambeeyey taariikh ahaan nebigana labadaa nin unbaa laga haayaa abu raafic iyo kacb bnul ashraf inuu yacni sidaa in lagu dilo ou amray kanaana ka dambeeyey naasikh weeyaan midkan kuwanna waa la nasakhay oo labadaas waaqico bay ku ekaayeen nuuriddiin assindi oo musnadka sharxay abu daawuudka sharxay sidaas use u towjiihiyey labada xadiid laakiin daahirka sida culammada badankood ka muuqato labada xadiid in iyadoo naskhi la sheega nin baa la jamcin karaa sida lagu jamcin karaa waxay tahay qofkii sidii kacb lashraf oo kale ah oo yacni ama nebiga caydiisa ama yacni dhib zaa'id ah oon loo adkaysan karin gaalnimada ku darsado in daadma lagu dilaaba bannaan tahay iyadoo xadiidkan la deliishanayo kan kalena markaa wuxuu tilmaamayaa wixii aan sidaa ahayn daydan iyo shaqo in laga dhigtan ayb oo yacnii shaqo in laga dhigto yani yacni qofka muminkaaga uu noqdo waxa uu wax ku dilo dhanba inay gaadmo iska noqdaan ayb kaa dambe marka macnahaasaa lagu xambaarayaa qof qof sidan oo kale ahna inay bannaan tahay taasaanaad moodaa inay ugu dhowdahay waxaa laga hadlaya dhammaanna culummadu u baabaysanayaan waa kaafur xarbi ah oo isagu marka gaalnimadiisu dhib u wehliyo wixii aan marka intaa wixii ka sokeeyo hadda awalba dilkiisu ma bannaanayn xaaraanay ahayd saasayna baaqi ku tahay mar walba ayb wa kaana alxaari bnu ws qisadan marka imaam ibnu xajar isagu qisada ibn raafic culummo qaarkoodba wuxuu ka sheegay mas'ale aad u adagba oo wuxuu yidhi bacdi ahlilcilmi baa xadiidka abi raafic waxay u tawjiihiyeen gaalka isagoo hurdo in la dilo yacnii dacwo inay gaartay inaynan gaarin kadib haddana hadday dacwadii gaartay inuu muslimay iyo in kale maxaa lagu garan karaa nin iska hurdaayan ah bacdu ahlilcilmi baa taas keeneen buu yidhi marka xilliga rasuulka isagoo hadduu cid amroo fulaan dila yidhaahdo taas waxyi baa jirayoo nebigaa un markaa eh, waxyigiisa wax lagu dilaya laakiin bacd rasuul wuxuu ka muujiyey marka adaygaas calaa kullin marka nebigu <clears throat> wax dilkiisu waxaa qaalib ahayd oo ku badnaa dagaal foolka fool iyo inuu gaalada saa marka yani u dilo iyo wixii maxbuus lasoo qabtoo la dilo iyo waa jiri jiray amaa yacnii dilalka gaadmada ah labadan qiso unbaa taariikhdii nebiga calayh salaatu wasalaam kacb ibnu ashraf iyo abuu raafic unbaa lagu xusay labadaasna wixii sidoodoo kale ah haddii sidaa marka la yeelo waa u culummada in badan oo ka mid ama ah badankood waa u deliishadaan ayb wa kaana alxaariث bnu aws waxa uu ahaa qad jurixa bibacdi suyuufi asxaabihi raggii kacab dilaayey habeennimay dilaayeen habeenkii wax looma jeeda dabcan alxaari ibnu aws wuxuu ahaa qad jurixa in la dhaawacay bibacdi suyuufi asxaabihi asxaabtiisa seefahooda qaar ka mida ah lagu dhaawacay fatafala calayhi salaam nebiga korkiisuu ku tufay fii jurxihi dhaawaciisuu ku tufay fabari'a waa raystay min waqtihi waqtigiisiibuuba raystay uma asbaxa alyahuudu yahuud way soo kaceen oo way soo waabariisteen yatakallamuuna fii qatlihi iyagoo ka hadlaya dilkiisa faadina sala allahu calayhi waalihi wasalama fii qatli ilyahuud nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa idmay yahuud dilkeeda ayb qisadana macaanidaa baa ku jirta faslun yashtamilu calaa gaswati uxud mukhtasara ayb fasalka oo yashtamilu koobsanayo calaa gaswati uxud duulaankii uxud mukhtasaratan iyadoo lasoo gaabiyey oo aada loo soo koobay wahiya waqcaة imtaxana اllahu fiiha cibaadahu اlmu'miniin waa wuxuu yidhi dhacdo alla uu ku imtixaanay dhexdeeda addoommada alle mu'miniinta waاkhtabarahum uu ku jarribay wamayaza bihaa iyada uu ku kala soocay bayna almu'miniina wاlmunaafiqiin mu'miniintii iyo munaafiqiintiina uu ku kala soocay wadalika kaagaana waxay ahayd ana qurayshan quraysh xiina qatala allahu alla markuu dilay saraatahum odayaalkoodii markuu dilay ee dadkii ku faanayeen bibadrin beder markuu ku laayey wa usiibuu bimusiibatin musiibana lagu asiibay lam takun lahum fii xisaabin lam takun lahum maynan u ahaanin iyaga fii xisaabin yacnii musiibada oo lam takun lahum iyagu aanay u ahaanin fii xisaabin xisaab yani musiibo aynan ku xisaabtamaynin musiibo aanay ku xisaabtamaynin markay asiibtay wara'asa fiihim abu sufyaan abu sufyaan abuu sufyaana bnu xarbin oo madaxda u noqday markaa abuu sufyaan abuu jahl iyo dadkii markii la laayey abuu sufyaan baa madax u noqday markaa odayaalkii saga ka haray licadami akaabirihim dadkoodii waaweynaa weytadoodii darteed wa jaa waa yimid kamaa dakarnaa ilaa aطraafi اlmadiinati madiina yacni gaararkeedana uu yimid fii qaswati sawiiq walam yanal aanu gaarinna maa fii nafsihi nafsadiisa wixii ku jirayna uusan helin <clears throat> sharaca wuxuu gudagalay yujamicu qurayshan quraysh inuu ururinayo wayu'allibu <clears throat> calaa rasuuli illahi sal l slam nebiga uu ku diraayo wa cala lmuslimiina muslimiinta uu ku dirayo fa jamaca qariiban wuxuu ururiyey wax ku dhow dhow min alaaati aalaafin saddex kun min qurayshin quraysh ah waalxulafaa iyo dadkii quraysh khulafadoodii ahaa iyo wlaxaabiish dadkii axaabiishta ahaa axaabiish waa jamcu xubshiyin waa buur maka hoosteeda ku taallo isagaa marka waxaa weeyaan dadka meelaha iyo laga ururiyee jooga waxaa la yidhaahdaa axaabiish axaabiishu quraysh <clears throat> ayb waa jabalun biasfali maka yuqaalu minhu sumiya axaabiishu quraysh ayb isagaa looga magacaabay wa jaa-uu binisaa'ihim naagahoodii bay la yimaadeen lianlaa yafiruu saysan u cararin uma aqbala bihim <clears throat> naxwa almadiinati wuxuu soo qaabilsiiyey madiine xaggeeda ayuu kula soo jeestay saddexdaa kun fa wuxuu degay qariiban min jabali uxud buurta uxud meel u dhow bimakanin yuqaalu lahu meel la yidhaahdo caynayn wadalika fii shawaal min asanati اaalia shawaal bay ahayd sanadii saddexaad wastashaara rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam asxaabahu nebiga wuxuu la showray uu la tashtay asxaabtiisa siday ahayd yani hadyigiisu siduu ahaa ayakhruju ilayhim inuu u baxaayo am yamkutu fi lmadiinati ama inuu madiine ku nagaanayo magaalada fabaadara jamaacatun jamaaco ayaa degdegeen min fudalaa'i asaxaabati saxaabada dadkoodii fadliga badnaa ka mida miman faatahu lkhuruuju kuwaasoo ka mida dadkii bixitaanku uu dhaafay yowma badrin maalintii beder ila alishaarati bay ku degdegeen inay u ishaaraan nebiga bilkhuruuji ilayhim inuu u baxo cadowga ayb wa alaxuu calayhi wayna ku celceliyeen korkiisa sala allahu calayh waali wasalam fii dalika arrinkaa wa ashaara cabdullaahi bnu ubay bnu saluul wuxuu ishaaray isaguna bilmuqaami fi lmadiinati madiino joogisteeda madiine inay iskaga nagaadaan oo iska joogaan ayaa isagu ishaaray cabdullaahi binu ubay wa taabacahu calaa dalika bacdu saxaabati baana ku raaceen fa alaxa ulaa'ika kuwaadaabaa waxay ku celceliyeen calaa rasuuli illahi sal l slam nebiga fanhado nebiga waa hinqaday oo waa kacay wa dakhala beytahu gurigiisiibuu galay wa labisa la'matahu dagaalkiisa qalabkii dagaalkuu labistay wa kharaja calayhim waa ku soo baxay waqad inhanaa casmu bacdi ulaa'ika wuu ku soo baxay walxaal iyadoo qadin hanaa ou laabmay yacnii uu daciifay casmu bacdu ulaa'ika dadkii hore ee aan baxna dhahayay go-aankoodiiyo xoogaa yar daciifay ayuu ku soo baxay fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah in axbabta haddaad jeclaysataanta mkuhaynaa iska joogtid fi lmadiinati madiina fafcal yeel faqaala waxau yidhi maa yanbagii linabiyin nebi uma habboona idaa labisa la'matahu qalabkiisa dagaalka hadduu xirto an yadacahaa inuu iska dhigo xataa yuqaatila intuu ka dagaalamo jumladan marka waxaa laga qaadanayaa intan aan soo sheegnay shuurada nebiga hadigiisu inay ka mid ahayd horena waa usoo sheegnay waxaa kaloo laga qaadanayaa cadow haddii uu meel soo galo magaalada daafaheedoo kale uu dego lababa muslimiintu waa u bannaan tahay inay magaalada kula dhex dagaalamaan magaalada dhexdeeda inay kula dagaalamaan waa u bannaan tahay inay u baxaanna waa u bannaan tahay labadaba bidaliili nebiga labadaa talow bandhigay oo weydiiyey <clears throat> haddii labada tale midkood xaaraan ay tahay nebigu ma yeeleen calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha marka fiqiga laga qaadanayo alimaam ibnulqayim zaadulmucaadka uu ku daray taasaa ka mid mida cadowgiio marka soo weeraray magaalada oo laakiin magaalada gudaheeda aan soo gelin lababa waa furantaa in loo baxo magaalada bannaankeeda lagula dagaalamo aybiyo in magaalada gudaheeda lagula dagaalamo inta la sugo markuu soo galo lagu dhex dagaalamo ayb taasi marka inay bannaan tahay labada xaalad unbaa dadka markaa dagaalka yaqaano ama yacnii talada markaa imaamka iyo dadkaa intay isku tala darsadaan yaa waxay go-aanka markay is yidhaahdaan waa u dhowdahay yacnii eh, maslaxada dhibaatadana waa ku waa lagu yarayn karaa tii ay u arkaan labadaba isku sibay ugu bannaan yihiin wautiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxaa kaloo laga qaadanaya de qisada nebigu uu sheego nebi uma habboona haddii uu dagaalkii dharkiisii xirto inuu iska dhigo <clears throat> wautiya birajulin nin baa markaa loola yimid min bani najaar qoladaa reer bani najaar ah fasallaa calayhi nebigu waa ku tukaday wadalika yowma aljumcati bay ahayd maalin jumco ah wastakhlafa cala almadiinati madiina wuxuu uga tegay ibna ummi maktuum wa kharaja ilaa uxudin uxud buu u baxay fii alfin yacni kun nin falamaa kaana bibacdi ariiqi jidka qaarkii markuu ahaaday oo isagoo dariiqii yacniyacni uu ku taagnaaday inkhasala cabdullaahi bnu ubay cabdullaahi bnu ubay cabdullaahi bnu ubay wuxuu siibay fii naxwin min aalaaiia saddex boqol wax ku dhow ayuu siibay uu soo celiyey ila almadiinati madiina uu usoo siibay xaggeeda fatabacahum cabdulaahi bni camr bni xaraam jaabir bni cabdilaahi waalidu jaabir jaabirin radia allaahu canhu jaabir aabbihiis cabdulaahi bni camr bni xaraam ayaa soo raacay yuwabbiquhum isagoo markaa yanii haydaaraynayo wayaxuduhum ku boorinayo cala rujuuci inay nebiga usoo laabtaan faqaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu haddaan ognahay annakum tuqaatiluuna inaad dagaalamaysaan lam narjic ma soo laabanayo haddaan ognahay inaad dagaalamaysaan ma soo noqoneen annaga suuraة ali cimraan low naclamu qitaala latabacnaakum daan dagaal ognahay waa idin raacna falamaa abow calayhi markay ku diideen rajaca canhum waa ka soo laabtay wasabahum aad buuna u haydaareeyey u eedeeyey u caayey ayb labadaa markaa qoladaa markaa ulujeish buu la soo laabtay cabdullahi bni ubay laba qoloo ansaarta ka midana bani xaarifa iyo bani salimana waxay ku dhowaadeen inay iska laabtaan ilaahay baa markii dambe sugay waa ka ilaahay uu leeyahy hama aa'ifataani minkum an tafshalaa wallaahu waliyuhumaa laba qoloo idinka mida waxay ku dhowaadeenay hamiyeen inay laabtaan laakiin wallaahu waliyuhumaa ilaahay baa weligooda ah marka waa la sugay ilaahay baa daayay marka bani salima rag ka mida saxaabada waxay dhihi jireen aayaddan aayad aan ka jecelnahay qur-aanka ma aan mana soo marin ayb sababta maxay tahay wallaahu weliyuhumaadaas darteeda ninkaa marka sidaabuu yeelay waa cabdullaahi bnu camr ibni xaraamna wuu ka soo laabtay <clears throat> dabadeed marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii u hartay ayuu dagaalka la aaday halkaa iyo uxuduu la aaday isagii markaa dagaalkii baa marka sidaa ku dhacay casharadan dambaan insha allahu tacala ku dhammaystiraynaa wabillahi towfiiq sal alla w slam calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi wsaxbi wslm